النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليوم فلينظر بما يرجع ولدت أمك يا ابن آدم باقيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا ilaahay weliyo waxay dhashay asagoo ooyayo ilmuhu dhashaa dadkuna agtiisa maaragtay ay farxad la reebeynayaan ay leeyihiin wiil baa dhashay magacaan u bixinaa inan baa dhalatay magacaan u bixinaa ilmuhu markaa duniyada yimiday buu ooyaya isagu waayo caalamkii ku jiray ee caalamku raxim ayuu ka soo baxay meeshii wax ku dhunayna madaartiina waa laga gooyey suuqadiina waa laga gooyey meel ugu hagaagayna ma yaqaano leedna markaa wuxuu dhalanaya isagoo qaylaya gooyaaya leednaatoodana markaa farxad la reereenayaan ay leeyihiin heblaayo wiil bay ku curatay heblaayo gabadh bay dhashay magacaan u bixinaa faxfad linafsika an takuuna idaa bakow fii yowmi mowtika daaxikan masruura wuxuu idhi ninkaa shaacirka gabayaaga intaad adduunyada ku nooshahay ilaahay amarkiisa xafid oo diinta ilaahay jalla wacala uu kugu deeqay xafid oo sida ilaahay doonaya u soco si maalintaad dhimanayso adduunyada aad uga baxda adigoo faraxsan dadkuna agtaada ay la lilmayaan ay la ooyaan sharka iyo khayrkana adduunkana la dhigay daarta sharka laga qaadana waa halkan daarta khayrka laga qaadanayana waa halkan khayr iyo sharkuna waxay ka soo baxayaan waa bini aadanka jirhkiisa khayrku waxau ka soo baxayaa waa qofka bini aadamka sharkuna adiga unbuu kaa soo baxayaa khayrku carabkanuu ka soo baxayaa kalimatu ayibatu sadaqa buu nebigu yidhi kelmadda wanaagsan haddaad ku hadasho waa sadaqad weeyaan haddaad kelmad caya aad ku hadashana waa dembi weeyaan ishaadan haddaad ku fiirisid maaragtane aayaadka kawniga sida ilaahay cirka iyo dhulka u abuuray aad ku eegto ilaahay ku xasuusatana ajar ayaa laguu qorayaa ishaada haddaad macaasida ku eegtana dembi ayaa lagugu qorayaa gacantaadaas haddaad qofka muslimka aad wax ugu qabatood ku caawisidna ajar iyo xasanaad baa lagaaga qoraya haddii gacantaada ummadda aad ku dhibtidna dembi baa lagugu qorayaa waa isla gacantii uun uma marna khayr samaynaysa marna shar bay samaynaysaa isla carabkiibaa marna qur-aan akhrinaya marna uu heesaya isla dhegtiibaa marna qur-aan dhegaysanaysaoo xadiiska marna hees iyo laqwiya caybay isla calooshiibaa marna xaaraan galaysa marna xalaal bu ayay galaysaa isla lugtii unbaa marna maskiidka u soconaysa marna xagga sinimaha iyo maaragtaan fideoga iyo macaasida u soconaysa makiinat lacmaal qofka bini aadamka jidhkiisan ayaa acmaashu ka soo baxaysa sharkuna adigu kaa soo baxayaa khayrkuna adigu kaa soo baxayaa ilaahayna bini aadamkan wuxuu kula tacaamulayaa camalkoogu kula tacaamulayaa mooyeene bini aadamka waxay haystaane dibadda ka yaalla ilaahay bini kula tacaamuli maayo lidaalika nebigeennu calayhi salaatu wasalaam isagoo makiinada dadku inay toosiyaan makiinadan ilaahayna siiyey makiinadan bilaash baa lagugu siiyey bilaash indhaha lacag kamaad bixin dhagahana lacag kamaad bixin gacanta lacag kamaad bixin lugahanaad ku socota lacag kamaad bixin carabkanaad ku hadlaysa lacag kamaad bixin sankanaad carfiga kuu sheegaya waxa qarmuuni wax udgoon kuu kala sheegayna lacag kamaad bixin ilaahay baa kugu deeqay tabaaraka wa tacaala wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shaya wajacala lakum alsamca waalabsaara waalaf'ida lacallakum tashkuruun adigoo yar oo waxba aanan garanayn ayaa ilaahay calooshii hooyadaa kaa soo saaray markaasaa ilaahay maqalkii iyo araggiiiyo qalbigiiba ilaahay kugu deeqay waxaasoo nicmada maxaa laguu siiyey inaad shaakir noqotaa lagaa rabaa oo ilaahay ku shukridid mooyaane inaad ilaahay camalka wanaagsan halkanuu ka soo baxaya jidhkan camalka xuna isla jidhkanuunbuu ka soo baxaya kullu nafsin daa'iqat lmowt wanabluukum bishari waalkhayri fitna uma ilayna turjacuun ba ilaahay yidhi naf walba geerida way dhadhaminaysaa way dhimanaysaa maaha way dhadhaminaysaa mowtku waa maxay mowtku waxa weeyaan waa biriij waa buundo weeyaan udhaxaysa adduunyadan iyo aakhirada hebel baa dhintay haddaad maqashid waxay ka dhigan tahay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay dadna noloshii aakhirada qofka u bilaabantay noloshii adduunyadu way dhammaataa inta ayna kaa dhammaanin baa fursad lagu siiyey ee makiinadan maashiinkan ilaahay ku siiyey ilaahay daacaddiisa u isticmaal aragga ilaahay ha ku caasin maqalka ilaahay ha ku caasin hadalka ilaahay ha ku caasin gacantaada ilaahay ha ku caasin calooshaada ilaahay ha ku caasin wakhtigaaga ilaahay ha ku caasin dhaqaalahaaga ilaahay ha ku caasin cimrigaaga ilaahay ha ku caasin haddaad nicmada maanta adduunka dusheeda sida aduga aad doonto aad u isticmaasho waxaa ka dambaysa fawarabbika lanas'alannahum ajmaciin camaa kaanuu yacmaluun baa ilaahay yidhi fawarabbika yaa muxamed rabbigaaga ayaan ku dhaartay baa ilaahay leeyahay lanas'alannahum ajmaciin dhammaantood baa ilaahay leeyahay nicmaddii diinta kuwaan siinana waan weydiinaynaa nicmaddii caamada ahayd ee adduunyada ku tacalluqsanayd kuwii la siiyeyna waa la weydiin doonaa camaa kaanuu yacmaluun waxay adduunka dusheeda ku camalfalayeen ee soo qabteen waan weydiinaynaa baa ilaahay yidhi nicmadda islaamka dadka muslimiintana nicmadda ugu horraysa laga xisaabay buu nebiguuhi waa salaada awal maa yuxaasa bihi alcabdu yowma alqiyaama min camalihi assalaa camalka ugu horeeya addoonka maalinka qiyaamaha la xisaabi doono waa salaadda buu nebigu idhi hadday salaaddu u hagaagtay u toosto uu liibaanay uu nabadgalay hadday salaaddu ka xumaata buu nebigu idhi uu hoogay qofkaasi u khasaaray buu nebigu ihi calayh isalaatu wasalaam nicmadda diin salaada ugu horaysa qofka la weydiin doonaa nicmadan kale maaragtaan maadiga ama nicmadan khalqiga iyo abuurka nicmat aliijaadna waxaa la weydiin doonaa qofka iyo nicmat alimdaad laba shay baa la weydiin buu nebigu yidhi alam nusaxix jismaka wanurawiika min almaa'i albaaridi ilaahaybaa addoonka ku odhan doonaa shakalkan iyo shak iyo suuraddan quruxda badan ee bashariga miyaan anaku kugu deeqin dameer waan kaa dhigi karaynay ayg waan kaa dhigi karaynay jiir waan kaa dhigi karaynay karaynay bashar bini aadam baan kaa dhigne suuraddan quruxda badanna baa ilaahay ku odhan doonaa miyaan anigu kugu abuurin biyaha qabow eed cabbaysana miyaan anigu kugu daqin baa ilaahay ku odhan doonaa makiinadan bilaash laguma siina xisaab baa ka dambaysa waqifuuhum inahum mas'uuluun baa ka dambaysa joojiya maanta waa maalintii la weydiinaya baa ilaahay odhan doonaa ha la weydiin laa tazuulu qadama cabdin xataa yus'ala can cumrihi hadduu ahlaljanno yahay iyo hadduu ahlannaar yahay buu nebigu leeyahay lugtiisu banka qiyaamo dhinac u dhaafi mayso ilaa nicamtaa lagu weyddiiyo la xisaabo cimrigiisii wuxuu ku soo dhammeeyey cilmigii ilaahay bare wuxuu kaga camal falay dhallinyarnimadaadii waxaad ku gaboojisad ku baaliyaysay ee dhallinyarnimadaadii ay kugu dhaaftay dhaqaalihii halka uu kaa soo galay halkaad ku bixisana waa lagu weydiin doonaa afartaas waalood cimrigii cilmigii maalkii iyo maaragtaane quwaddii afartaa ilaa qofkan la weydiiyo la xisaabiyo banka qiyaama buu nebigu dhinacna loo dhaafin maayo uma latus'alunna yowmaidin can الnaciim ilaahay baa le uma latus'alunna yowmaidin can اnaciim rasuulkeenna alayh salaam abu bakr sidiiq radia allahu canh ayaa ka soo baxay gurigiisa maalin duhur asagoo oo gaajoonaya markaasuu cumar la kulmay yaa cumar saacaddan adigana maxaa wada markaasuu yidhi yaa bakar gaajaan la socdaa buuhi gaajo reerkayga waxaan cuna ma yaallaan waa abubakar iyo cumar labadoodii baa israacay ayakoo magaalada madiine dhex wareegaya waxay arkeen nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu ku yidhi maxaa saacaddan inin wada waa wakhta dahiira weeyaane markaasay idhahdeen aljuuc yaa rasuula allah gaajaan bannaanka ugu soo baxnay idhahdeen qaladii waa dhex fadhi kari weyne ay ku kaftamaan wakhtiga maanta halkay ku soo dilaan maqaayadeed tagnaa halkee ka soo cashayna halkee ka soo cunaa hilibgeel maasha allah hilibgeel iyo canogeel imaamu alambiya calayhi salaatu wasalaam iyo labadiisii saaxiib abibakar iyo cumar saddexdoodii magaalada madiina ayay iskaga soo horbaxeen wakhta dahiira markaasuu nebigu leeyahay abubakar iyo cumarow saacaddan waa xilli kulule maxaa inii wada markaasay yidhahdeen aljuuc yaa rasuul allah gaajo ayaana wada gaajo gaajadu ceeb maaha gaajadu dibu socodnimo maaha dad baa moodaya gaajadu inay tahay dibudhac wallaahi buu nebigu yidhi anigana igama soo saarin aqalkayga ilaa waxay ninkan iga soo saaray mooyaane arrinka aad la soo baxdeen baan anigu la soo baxay buujeeddo kaleba uma socdoba waa israaceen nin saxaabiyay u tageen ninkii saxaabigii baa nebigii abubakar iyo cumar marti qaaday waa cunto yaroo maalinta ay cunaan markay heleen ayuu nebigu ku yidhi ininkoo gaajoonaya ay aad aqalkaas soo gasheen kamaad bixin ilaa ininkoo calooshii nii buxsantay mooyaane laakiin wallaahi baan ku dhaartay buu nebigu yidhi nicmadda halkaa maanta aad ku hesheen qiyaamaha waa laynay weydiin doona buu rasuulku ka yidhi waa nin saxaabiya uu nebi maxamed iyo abubakar iyo cumar uu marti qaaday kimis yar iyo urgac yar buu u qalay intiibuu nebi maxamed uu ku leeyahay abibakar iyo cumar wallaahi nicmadaas waa la isweydiin doonaa buu ku yidhi kam yaa maanta ilaahay inakay noo nicmeeyey nicmadda ilahay hoos ma u egnay dadku maanta inta ka maqan bay eegayaan nicmadda intay haystaan ma eegaan nicmadda diintana waa lana weydiin doonaa nicmaddan maaragtaan iijaadka iyo nicmatulimdaadna labadaasba waa laynay weydiin doonaa nicmadda diinta waa laynay weydiinoo waa ammaano weeyaan diintu nicmatuliijaadi waalimdaadna waa layna weydiin doonaa ilaaha casa wajalla basharkaa dhigee ku jirsiiyey waxaad haysatana ku siiyey maalin baa ilaahay addoommihiisa uu sugi doonaa uuna weydiin doonaa yowma alqiyaama marka ha ku mashquulin ashyaa waxaan dibadda kaa yaalla ha ku mashquuline ku mashquul camalkaaga hagaaji weliba camalkaagu hadduu hagaago noloshaada adduunyadao dhan baa kuu hagaagi aakhiraduna way kuu hagaagi hadduu laakiin camalkaagu baanaado noloshaada adduunyada lacagma hagaajin karto dadbaa qaar baa u haysta nolosha in lacag lagu hagaajiyo say nolosha u hagaajiyaan bay lacag meel walba uga dhaceen wax walba u barteen nolosha lacag laguma hagaajiyo nolosha waxaa lagu hagaajiyaa iimaankii camalka saalixa lagu hagaajiyaa nolosha waxaa lagu hagaajiyaa xidhiirka adiga ilaahay niga dhexeeyaa lagu hagaajiyaa khudbatljuمca markuu nebigeennu ka bilaabay masjid aljumca fii madiinati almunawara alfaadii nebigeennu ku hadlo qoran tahay waxaa ka mid ahayd erayadii nebigu saxaabada uu ku yidhi adoonka hagaajiya isaga iyo ilaahay xidhiidhka ka dhaxeeya ilaahay wuxuu u hagaajiyaa isagiiyo addoommaha ka dhaxeeya imaam shaafici raximahullah ayaa arkay meel fadhiyo aad u murugaysan markaasuu la fadhiisto wuxuu ku yidhi murugtan ka muuqata waa maxay ma masiiba kugu dhacday markaasuu yidhi ha nin masiiba ku dhacday baan ooma masiibo dadkaa kale aan ku dhicinoo tooda tuka weyn bay kugu dhacday markaasuu idhi haa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun oo masiibada kugu dhacday maxay tahay buu ku yidhi markaasuu yidhi dadkii aniga noqonno waan kala baxnay dadkii oo cid aan la heshiisahay iyo cid ila heshiisa ma jirta buu hooyaday waa dagaal baa naga dhex dhacay aabbahay waana sdarirnay waan kala tegnay qaraabadii waan kala tegnay jaar waan kala tegnay waa dadkii oo dhinaca iyo aniga oo dhinaca imaam shaafici raximahullah markiiba uu gartay bifiraasatihi culammadu faraasay lahaayeen nuur aliimaan iyo nuur albasiir ay lahaayeen waxuu arkay markiiba addoonkan isagiiyo ilaahay xidhiidhka u dhaxeeya inuu go'an yahay ama uu yahay daciif markaasuu ku yidhi su'aal maku weyddiiya i weydii buu ka yidhi wuxuu boqol qof raalligelintooda iyo mid keliya raalligelintiisa waa iyama buu ka yidhi markaasuu yidhi mid keliya boqol qof inaad mar keliya raalligelisaa waxa ka fudud oo ka dhow hal qof inaad isaga raalli gelisaa wuxuu yidhi weliba midkaa keliya hadduu raalli isagu kaa noqdo ood isaga raalli gelisid boqolka kale isagaa kaa raalligelin markaasuu waa kee markaasuu waa allah buu ka yidhi allah wuxuu idhi halka nambarka iga qaldanaabaaad ii sheegtay buu ihi allah kaa jazaa i siiyo nambarkaa uma saxaya buu xidhiirka ilaahay ee innaka inoo dhexeeya haddaan adkaynoon hagaajisanno xidhiirka iyo makhluuqa xidhiirka inoo dhexeeyana ilaahay isaga inoo hagaajinaayo gurigaagaad ka baxaysaa waxaad tidhi bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah waa ducaa yaroo gaaban weeyaan oo ka soo baxaysa makiinatulcamal makiinatulcamal carabkay ka soo baxaysaa albaabka markaad ka baxaysa aqalkaaga ayaa tidhi bismillaahi baan ku baxayaa tawakaltu cala allaah taladana ilaahay baan u dhiibtay laa xawla walaa quwata ila billaah xeelad aan maaragtaanay macaasidana kaga weecan kara anigu ma lihi iimana ahaanin daacadda ilaahayna quwad aan ku qabsan karo iima ahaanine macsiyadan ilaahay baa iga weecinaya daacaddan ilaahay baa ii dhib yaraynaya ducadaa baad akhrisatay ducadaas malag baa odhanaya hudiita waad hanuuntay wa kufiita wixii adduunyada muraad iyo xaajaad kaa yaallayna waa laguu qabto cid kalea kuu qabatay waa wuqiita balaayo iyo shar iyo masiibo wixii adduunyada ka dhacayayna waa lagaa ilaaliyey watanaxaa canhu shaytaan shaydaanna uu kaa leexdaa meeluu kuu soo maray ma jirto shaqo tag baa lagaa yidhahdaa waa ducadaa yare gaara bismi illaahi tawakaltu cala allaahi walaa xawla walaa quwata ila billaah ducadaasaa la doonayaa dadka muslimku inay bartaan oo ubadka ay baraan oo dumarka ay baraan imaamu nawowi raximahullah kitaabu ladkaar waxa uu kuqoru ku jamciyey min dhalashada qofku uu dhalan ducada lagu akhriyo ilaa iilka la dhigaya ducadii lagu akhrinayay buu ku soo qoray adkaar nawowi markii kitaabkaa sheekhu uu sannifay ee maktabadda la dhigayna reer dimishik way isku sheegeen kitaabkaabaa soo baxay kitaabuladkaar baa soo baxay waa kitaab ka warramaya maxay min dhalashada qofku markuu dhasho ducada lagu akrinaayo ilmaha yar ilaa qabriga la gelinayo ducada loo akhriyo ayuu kitaabka ku soo qoray sheekhu markii reedom ay isgaadhsiiyeen yidhahdeen kitaabkaabuu sheekhu sannifay kii yidhahda kitaabkaa lacagaan ku iibsadoo ku gato ma haysta kii yidhaahda waxaa lagu odhan jiray bici daara washtari ladkaar war daarta iibiyo kitaabulaadkaar iibso daarta iibi inagu daarta maxaan u iibinaa dhoof oxooti aqalkiibuu iibiyey baad maqli dalkiisiibuu iibiyey ilaa ayna halkuu socdaa ilaa bilaad alkufri buu u socdaa dhulkii la doonaya in laga soo hijroodo ayuu intuu daartiisa iibiye u hijroonayaa ciyaalkiisiiy islaantiin afka ku qaadan afka uu la baxsanaya maxaad u wadaa xaggeed u wadaa wadannadaasaan geynaynaa buu yidhi mid baa yidhi xaggeed diin ciyaalko wadannadaasaan u dhoofinaynaa buu yidhi oo dalkeennana afrikaan nabadgelyadeeda laskuma hadlayn kara buu yidhi ah. oo halkaabay nabad taallaa nabad run ah damaan weligeed inay dhibaata ka dhacayso miyaa waa damaan ya kama dhacayso afrika buu ku le lama garanayo soddon sane soo socotaan waa isbedeli kartaa tacliin ma le dhakhtar ma le shaqa ma jirto nolol ma jirto nabadgelya ma jirto e dhulkaasay nabaddu taalla dhulka inuu ubadkiisa u qaado daartu u iibinayaa muslimiintu dadku waagay iimaankii camalka saalixa iyo ducooyinka nebiga ay yaqiinsanaayeenna waxay odhan jireen daarta iibi kitaabul adkaarna iibso daarta ducadaa yare gaaban eg guriga markaad ka baxaysa ilahay kugu ilhaamiyey bismi tawakkaltu tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah ducadaa ninka yidhahda buu nebigu leeyahay afartaasaa loo bishaaraynaya waad hanuuntay oo dariiqii mustaqiimka ayaad ku dhacday waa kufiita muraad wixii adduunyada aad ka lahaydna waa laguu qabto cid baa ku dabooshay waa wuqiita shar iyo balaayo iyo masiibo wixii adduunyada jirayna waa lagaa leexiyey shayddaanna meeluu kuu soo mara ma jirte socaba la leeyahay qofkaas waa ducadaas ducadaana ka soo baxaysaa makiinat اlcamal man yadman lii maa bayna laxyayhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu اljanna ayaa ii damaano qaadaya buu nebigu yidhi carabkiisa iyo cawradiisa inuu macsiyay dembi ka ilaalin oo janno ugu ballan qaada man takafala lii anlaa yas'ala annaasa shayan waatakafalu lahu biljanna faqaala hawbaan anara yaa rasuula allah nebi maxamed asxaabtu ka dhex hadlo wuxuu yidhi ayaa ii ballan qaadaya oo ii kafaalo qaadaya inuu bini aadamka waxba weydiisan oon aniguna janno ugu ballan qaada hawbaan baa yidhi anigaa ku ballan qaadi buu yidhi inaan bini aadan gacanteeda hoos dhigan inaan bini aadankayga baahi u sheegan anaa ku ballanqaadaya buu ka yidhi harad baa la galayaa harad xadiiska hore muxuu ayaa ii damaano qaadaya carabkiisa iyo cawradiisa inuu macsiyo iyo ka ilaalin oon aniguna janno u ballan qaado labadaa haddaad xafido jannaa lagu ballan qaaday man takafala lii ayaa ii kafaalo qaadi buu nebigu leeyahay inuu bini aadanka gacanta hoos dhigan uu sidaa odhan oon aniguna janno u ballan qaada awbaan baa idhi aniga awbaan saxaabigaas markuu da'diisu weynaatay suuqa magaalada madiina isagoo faraskiisa wata intuu soo galo jeedalka faraska uu la dhacayo ayaa suuqa kaga dhexi jiray dhexdiisa rubbamaa laga yaabaa jeedalkaasi nin meesha maraya inuu kaga dhaca raqabadiisa inuu degtiisa kaga dhaco ma odhan jirin isoo bal intuu dhaadhaco ayuu gacantiisa ku soo qaadan jiray markaasaa lagu odhan jiray yaa awbaan saaxibu rasuulilaahi baa tahee nin da'weyn baa tahee jeedalka agteeda ku dhacay maadna tiraaydaa annaka noo dhiib markaasuu odhan jiray nebi maxamed ballan la galay ballankii nebi aan la galay baan buuxinayaa buu odhan jiray laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan wasal abwaabuhu laa tuxjabu faallaahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa aadamu xiina yus'alu yaqdabu bani aadam baahidaada ha u sheegan baahidaada waxaad u sheegataa ilaaha alba laa tasalanna bunaya aadama xaajatan wasal اladii abwaabuhu laa tuxjabu faallaahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa bunaya aadamu xiina yus'alu yaqdabu bani aadam baahidaada ha u sheegan baahidaada waxaad u sheegataa ilaaha albaabadiisu mar walba aan la xidhayn ee albaabadiisu ay furan yihiin kaa baahidaada u sheego haddaad baryada ilaahay aad daysidna ilaahay waa kuu cadhoonayaa bini aadanka haddaad barididna baryaday kugu nacayaan bini aadamka baahi badan iyo iyo bogtaan badanba waa laysku nacaa taasay leeyihi bani aadan haddaad tirahdid keen u ku nici ilaahay haddaad keen odhan weydid isna uu kuu cadhoon gacantan marka waxaa laynoo siiyey inaan ilaahay hoos dhiganno ilaahay barino maalik binu diinaar raximah ullah habeen habeenada ka miduu ku manaamay manaan baa lagu yidhi kac masaajidka ku yaala xaafadda waa madiinatu basra inan yaroo shaab jooga oo ilaahay ku caabudaya saddex maalmood yarkaas cunto ma cunin qaadoo raashin kariyo ugee baa lagu yidhi manaam manaam uu cuntadii buu soo diyaariyey maskiidkii buu wuxuu soo galay inan yaroo shaab boo shabaabkeenna iyo shabaabkaa isku egi cuntadiibuu u dhigay uu la cunay markay isbarteen ay wada cunteeyeen buu ku yidhi aqalkaygu waxuu ku yaallaa xaafaddan xaafadda ka dambaysuu ku yaallaa waddadaad saa u soo mar u soo mar mar alli markaad baahateed cunto u baahatay ii kaalay buu ka yidhi hadalkaa markuu yarkii yaraa maqlayba wejigiisii buu badilay wuxuu yidhi maad itaqaanay horay may maanku aqaanay maya xalay adigoo hurdaa ka amarka kugu siiyey inaad kacdo cunto aad ii soo karisood ii keento kaa baryadiisa intoon daa'iman adiga ku imaaddaa buu ka yidhi idaa sa'alta fas'al illaah kaasaan baryi buu meel kale lama baryo albaabka makhluuqa waan iska xidhay buu anigu albaabka khaaliqaan garaaca bas xidhiidhka ilaahay inaga dhaxeeya hadduu inoo hagaago nolosha adduunyada inoo hagaaji xidhiidhkaynaga dhexeeya innaka ilaahay maxaan ku hagaajinaynaa jidhkeennan camalka wanaagsan waa inuu ka soo baxaa salaaddii waa camal wanaagsan soonkii waa camal wanaagsan qur-aankii waa camal wanaagsan sadaqadii waa camal wanaagsan fadhiga miskiidku waa camal wanaagsan dikrigu waa camal wanaagsan tacliinta diinta la baran waa camal wanaagsan diinta ummadda loogu yeedhaa waa camal wanaagsan camal wanaagsan baa la rabaa in laga shaqeeyo salaadii subax ayuu nebigeennu ka baxay calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisiibuu nebigu sidaa u eegay wuxuu yidhi kiineebaa saaka waagu u bariyey isagoo sooman abibakar baa yidhi aniga kiineebaa saaka waagu u bariyey isagoo qof bukana soo buuqday abubakar baa yidhi aniga kiineebaa saaka waagu u baryey isagoo janaasadiii asna ka soo qayb gelay abubakar baa yidhi aniga kiineebaa saaka waagu u baryey isagoo maaragtaanay qof xanuunsanaya soo siyaartay abubakar baa yidhi aniga markaa buu nebigu uhi khisaalkaa aan soo sheegay nin uma kulantaa hadday u kulantana ninkaas waa heljanna buu rasuulku yidhi qabla salaat alfajr ayuu abibakri sidiiq isagoo sooman waagu u baryey isagoo sooman aasna ka soo qayb galay qof bukana soo ziyaartay miskiinna soo quudiye wax soo siiyey daaralcamal bay joogeen ay garteen inay daarulcamal inay joogaan bay garteen daarulcamal baan joognaa daaruljaza halkan maaha daarta laynagu abaalmarinaya adduunyadan maaha adduunyadani waa daartii camalka camalkuna waxau ka soo baxaya waa jidhka maashiinka camalka samaynaya waa jidhkaagan jidhkan ayaa la doonayaa ilaahay in lagu raalligeliyo xubnaha bas haddaan xubnaheennaas ilaahay ku caabudno ku adeecno adduunyadan sidaan doonnaa ilaahay noo yeelay galabtaan sheegaaye kitaabka imaam ibn jawsi raximah اllah uu leeyahy sifatu safwa dase cajiibuu ku sheegay cabdulwaaxid binu zayd nin la odhan jiray nin saalixoo caabidoo reer maka ayuu ahaa habeen habeenada ka mida siduu u ducaysanayo u alla baryayey ayuu ilaahayow wuxuu idhi ilaahayow gabdhaha muuminaadka eed aniga maaragtaani adduunyada aad aakhirada jannada iigu tala gashay hadday adduunka joogaan ilaahu itus buu yidhi markuu ducaystay buu iska seexday manaan baa lagu yidhi gabadha maymunata sawdaa laydhaa ee ciraaq ku nool ee magaalada kuufa ku nool ee miiga kuufa ku nool ayaa ka mida ah gabdhaha muuminaadka jannada lagugu guurin doono markuu ka dhaqaaqay ciraaq buu tagay magaaladee kuufuu yimiday dadkiibuu waraystay markaasaa loo sheegoo layidhi wartaasi waato macduurada oo dadkama soo dhex gasho magaalada dibaddeeda xoola ku dhaqataa waa iyada waxaan rabay ii tilmaama halkaa maroo u tag baa lagu yidhi wuxuu u yimid iyadoo adhi badan dhex joogta adhigaygii iyo waraabuhuna isla daaqayaan isla cunayaan markaasay jubbad suufa ayay markaa hugan tahay salaad bay tukataa siddeed boqol maan u malanayaan malayn kitaabka inaan ka arkay subaxdoo keliya siddeed boqoloo rakacay tukataa way tukataa way ka baxdaa way tukataa way xidhataa way tukataa markaabay dareentay qof biniaadana inuu meesha soo dhowaadu ariga soo dhex galay salaadii bay khafiifisay kolka salaaddii ka baxday ayay ku tidhi yabna ziyaad yabna zayd bay ku tidhi ballankeennu halkan mahayn oo aakhire iska soco bay ku tidhi wuu la yaabay magaciisiina way sheegtay muraadkuu socdana way sheegtay arigaygiina u egaayo waraabihiiba iska dhex socdo oo la cabayo oo la daaqayo oo dhex jooga wuxuu ina zaydinaan ahay oon arrinkaa u socda ayaa kuu sheegay waxay tidhi xadiidkii nebiga maadilowday ina alarwaax junuudun mujannada famaa tacaarafa minha i'talafa wamaa tanaakara minha ikhtalafa xadiidka nebi maxamed uu yidhi arwaaxda bini aadamku waa askar ilaahay oo isku xidhan weeyaan caalamul arwaax baan wada joogaynay labadii ruuxee halka sare isku taqaanay adduunkana way isgarano way isurinoo way isfahmi hadday halka isku soo diidayna adduunyadana way isdiidiye arwaaxdiina istaqaanee salaama bay ka tidhi ballankeenuna waa aakhiro su kale ma ku weydiiya weydiyi bay ku tidhi hadalkana soo gaabi adhigaagan waraabuhu kaa cuni maaya maxaad ku akhriday buui bal sheeg waxay tidhi ha yaabin anigu ilaaha khaaliqa rabbigay xiriirkii naga dhexeeya baan adkaystoon hagaajistay labada xidhiirkii ka dhexeeyana ilaahay baa hagaajiyey tii inaku maanta diin marka la hadal qaado waxaan u haysannaa diinta manfacadeedu inay aakhiro uun taalla bas waddanka yaman bari annakoo joognood ijtimaac ka qayb galayna ayaa gaadhin lankurusaraanna hor maray xagga dambe waxaa ku qornaa addunya bilmaal wاlaakhiratu biاlacmaal adduunyada lacag baa kuu haysa aakhiradana acmaal baa kuu haysa may hadalkaasi waa hadalka cilmaaniyiinta weeyaan adduunyadu inay ku hagaagto haddaad dooni aakhiradu inay ku hagaagto hadaa dooni labada daarood inay ku hagaagaan haddaad dooni waxaa kuu haya camalka wanaagsan baa kuu haya adigii iyo ilaahay xiriirka niga dhexeeya un hagaaji bas waata maanta bani aadamka caalamku ay garan laayihiin oo cilmigan fahmi la'ah man axaba an yubsada lahu fii risqihi wayunsaca lahu fii aarihi falyasil raximahu buu rasuulku yidhi ninka jecel in arsaaqadda loo waasiciyo cimrigiisana loo dheereeyo qaraabadiisa ha xidhiidhya buu rasuulku yidhi raia in laynoo waasiciyo ma doonayno bal ninkii raia in loo waasiciyo doonayo gacanta taag laakiin xaggee ka doondoonnaa imika innaku meel kale raximkaaga xidhiidhi aabbaha hooyada adeerka abtiga habar yarta edada ilma adeerada walaalaha kuway dhaleen xidhiidhi lacag dadka laguma xidhiidhiyo lan tasicu nnaasa biamwaalikum walaakin wasicuuhum bibasti lwajhi wa xusni lkhuluq buu nebiguui dadka lacag laguma deeqa buu nebigu ui lacag dadka lacag kuma wada gaari kartaan dadka lacag kuma wada raalligelin kartaan laakiin dadka waxaad ku deeqdaan buu rasuulku leeyahay wejiga furan iyo dabeecadda wanaagsan wejiga furan iyo iyo wanaagsan dadka lacag laguma wada deeqi karo khilaafadii cumar bnu khadaab radia allaahu canh baytalmaalkii baa lacagtii halkaa noqotay maxaa ka yeela dadka u qaybiya buuhi lacagta waa qaybiyo haddana way hadhay jumco walba markii laga baxa salaada jimce dhallinyarta iyo dadka masaakiinta iyo ducafada lacagta wada siiya buu yidhi cumar cabdiraxmaan bin cawf waxa loo yidhi yaa amiir almuminiin baytalmaalka wixii lacag ku jira haddaad tidhaahdo wada bixiya ilaahay nooma keena balaaye hadday balaaye berri timaaddo maxaan maxaan gaashaan ka dhigannao iskaga difaacnaa buu ka yidhi markaasuu yidhi cabdiraxmaanow carabkaaga shaydaan baa ku hadlaya buuhi maanta laananiy allaahu xujataha wawaqanii sharaha buu ka yidhi hadalka aad tidhi xujadiisa ilaahay baa ii laqinay balaayada soo socotana sharkeega ilaahay baa iga badbaadiye oo naga badbaadiye balaayadiiyo masiibada imanaysa waxaan u diyaarsaday maad garan buu idhan u diyaarsannay maya nebi maxamed wuxuu u diyaarsaday baan u diyaarsannay buu yidhi waa maxay ilaahay taacaddiisa iyo taacadda nebiga haddaan haysanno balaaya nagu dhici mayso balaaya noo iman maysa buu ka yidhi ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث laa yaxtasib sayidina cumar faaruq aayaddaasu akhriyey aayaddaasaan akhrisanaynaa oon haysannaa haddaan ilaahay xadhiggiisa haysanno oon iimaan iyo taqwad kaamila aan leenahay cidhiidhi kastoo nagu yimaada meelaa ka baxnaa ilaahay noo yeelayaa arsaaqadana meelaa ka filayn baa ilaahay naga siinaya silat raxim raximkoo la xidhiidhiyo arsaaqadda way siyaadinaysaa istikfaartuna arsaaqadda way siyaadinaysaa faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara yursil الsamaaءa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara istikfaarta haddii lala yimaado arsaaqadda ilaahay waasicinaya taqwadii baa arsaaqadda ziyaadinaysa taqwadii tawakul haddii ilaahay la tala saartana low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larasaqakum kama yarzuqu اطayr taqduu khimaasan wataruuxu bitaanan buu nebigu yidhi haddaad ilaahay talada u dhiibanaysaan tala saarashadii ilaahay xaqa uu lahaa in tala saarto sida shimbiraha u quudiya ilahay nii quudin lahaa rasuulku yidhi shimbirtu subaxdii waxay ka baxaysaa gurigayga iyadoo ay maran waxay soo noqotaa iyadoo caloosheedu ay buuxdo dukaankama kama shaqayso beerna ma falato xoola ma dhaqato yaa arzaq ilaahay baa arsaqa tawakul acmaashaasi haddii jidhkeenna ay ka fusho bay culimmadu leeyihiin nolosheenna adduunyada markaa waxay noo noqonaysaa janno janno ku sug maanta muslimiinta markaad eegta ku jiraan janno ku jiri maayaana cadaab ku jirnaa maanta muslimiintu adduunyada dusheeda dadka cabsanaya maanta waa muslim dadka qaxaya waa muslimiin dadka lalaynaya waa muslimiin dadka islaynaya isdilaya waa muslimiin dadka la caawinaya waa muslimiin dadka loo gurmanaya waa muslimiin dadka xerooyinka waaweyn loo samaystee ee qaxootigooga la qaabilaya waa muslimiin khilaafadii cumar ayaa abaar baa ka dhacday magaalada madiina iyo duleedkayga aryaafa almadiina dadkii miiga ahaa xoolihii baa ka dhammaaday magaaladii bay u soo qaxeen cumar bnu khadaab ree madiinu tarkiibiyey tarkiibiyey waxaad haysaan la baxa buu yidhi nin walba wuxuu hayey buu bixiyey markaaba dadkii oo dhan raashinkii la siiyey abaartiibaa daba dheeraatu roobkiibaa raagay maalin walba toddoba qof baa dhimatoo la aasa maalin walba toddoba qof baa dhimatoo la aasa markaasuu cumar binu khadaab warqad buu u diray camar binu caas oo masar jooga wuxuu yidhi adigaa jooga waddankii barwaaqada badnaaye webiyaalka lahaaye soo dir macaawano markaasuu soo dira maaragtaana macaawano awr braash laga soo buuxiye macaawanadii markii la keenay dadkii la siiyey haddana abaartii way daba dheeraato roomadiine gaajadii way sii ziyaaday faqrigii uu sii ziyaaday abaartii way sii ziyaaday nin saxaabiya orgi yar soo qabtay orgigiibuu qalay hilibba uu ka waayey lafa mooyaane waa muxammadaa waa muxammadaa buu yidha uu seexday habeenkii nabigu manaam ku arkay alayhi salaatu wasalaam yaa rasuulla dhibaatadaasa nagu dhacday markaa buu nebigu ku yidhi umar salaaniga gaadhsiiy laakiin cumaroo sidaan ku moodayay ma noqon waa ku sida ka dhow ka yidhi cumar salaan iga horta sidaan ku moodayana maad noqon uu kacay nin hurdadii buu ka kacay masaajidkii buu yimiday cumar buu sheegay cumar muslimiintii oo dhan buu u saxaabadii fariintaabuu nebigu ii soo diree maan qaldame bal ii sheega ha qaldantaa laga eedi waad qaldanta maxaan ku qaldamay kolkay abaari ay timaaddo ee roobku nagu yaraado waxau nebi maxameduna baray inaan roobdoon salaatul istisqa inaan tukano adiguna amiirkii muminiintaa tahay amiir baa tahay amiir khaliif baa tahay ilaahay ducadaada waa aqbalayaaye dadka intood u saartid ma musallaha intood u saarto han noo ducee bay ku yidhaahdeen markay bannaankii u soo baxeen halka uu cumar uu ka duceeyey halkii isagoo cumar taagan ayaa fadka waxaa laga dhex maqlay oo la leeyahay ataaka alqawfu ya abaa xabs yaa cumar gurmadkii aad dalbatay waa ku yimidday halkii iyo koo joogaa ilahay roob ku siiyey salaad bay la yimaadeen xaajadoodii ilaahay uu daboolay macaawano u timiday baahidoodii way sii ziyaaday halkaa maxaan ka fahmaynaa bani aadamku mar alle markay bini aadan iyo makhluuq u jeestaan baahidoodu way sii ziyaadi faaqadu way sii ziyaadi mashaakilkuna wuu sii biirayaa mar kastoo bini aadanku xagga ilaahay u soo noqdaanna ilaahay xaaladooda isagaa markaa bini aadanka bedelaya muslim ayuha almuslim acmaal axkaam waxaa ilaahay nabigeen inoogu soo dhiibay hadday muslimiintu gartaan nidaamka caalamka o dhan roob hadii la waayo gaalada maanta la leeyahay teknoloji bay gaadheen horumar bay gaadheen aalad ma hayaan ay roobka ku keeni karaan walaakiin nabi maxamed innaka wuxuu ina baray salaadiiyo ducadii roobka lagu keeniyu nebiguna baray nebi reer bani israa'iila ah, dagaal buu gala dagaal jihaad dagaalkii oo socda oo gaal iyo islaam laysku laynayo salaaddii casar baa gaadhay markaasay nebiga u sheegay yidhaahdeen yaa nebiy allah salaaddii casar baa taagan salaaddii baa taagan nebigii waxaa laydhi fartiisuu ku fiiqa cidcidda sidaa ugu fiiqa waa nebi ilaahay doortoo rasuulah markaasuu yidhi adigu amar baad ku socotaa annaguna amar baan ku soconnaa kaan amarkiisa ku wada soconno ayaan weydiisanay inuu ku joojiye halkaa noo joog buuri aan gaaladaa kala baxayno halkaa ha ka dhaqaaqin xadiisku waa saxiix dagaalkii bay wadeen way wadeen way wadeen gaaladii bay jebiyeen way ka guulaysteen haniimadii xoolihii bay la soo hadheen kolkay guushii ay gacanta ku dhigeen wax walba ay guulaysteen ayuu nebigii ku yidhi cadaabta inoo eega weli halkii bay joogtaa soo ma joogta salaadda imminkaan tukanaynaa buu yidhi marka salaaddii tukadeen buu yidhi haddaba iminka iska soco iska dhac buu ka yidhi horumarka caalamku ma gaadha iminka caalamka horuu maray maxaa horuu maray birahan qayliyaa horuu maray birahan wax duubayaa horuu maray bani aadankuma horuu marin maanta hoos baan u dhacnay inaku maanta keligii meel joogaa maqlay fadka dhexdeedoo laga leeyahay beerta hebel u geeya daruurta beerta hebel roobka u geeyo daruurta u geey u eciya daruurtii buu eegay meel bay ku daaday barkad biyay ku dhacday beertii buu yimide nin wuxuu arkay dhex taagan oo biyihiisii beerta mangadka ugu wewicinaya markaas yidhi magacaa magacii buu u sheegay magacii uu ka maqlayay fadka daruurta dhexdeeda iyo magaciisiibaa isku tagay bu rasuulku yidhi markaasuu keri maxaad iga weydiisa magacayga wuxuu idhi wallaahi wax kale kuma weydiine waxaan maqlay magacaaga oo fadka dhexdeeda laga sheegaye beertaadan maxaad ku samaysaa ii sheeg daruurtii waa ka ilahay adigoon kuu keeneen wuxuu idhi weydiisay beertaydu markay ii soo go'do ayaa saddex u qaybiyaa midhaheega qayb beerta ayaan ku celiyaa qaybna aniga ubadkayga ayaa cunno isticmaalna qaybna waa sadaqadaystaa buu yidhi adiitaas waa wada axiix waa bani israa'iil ayuu nebigu nooga sheegaya qisas saxiixa muxuu kugu sheegaya nebi maxamed calayh salaatu wasalaam waxaa lagugu baraarujinayaa haddaad camalkaaga hagaajisid haddaad adigiyo ilaahay xidhiirka inii dhexeeya haddaad hagaajisid noloshaada adduunyadan iyo ta'khiro waxba kaa xumaan maayaan innaka waxaan doonaynaa wax walba inaan ku hagaajinno lacag wax walba inaan ku hagaajinno awood wax walba inaan ku hagaajinno qabiil wax walba inaan ku hagaajinno caqli may nolosha adduunyadan ilaahay baa haya nolosha aakhiradana ilaahay baa haya ilaahay nolosha adduunyada iyo taakhiro labadaba wuxuu ilahay kuugu hagaajinaya waa diin waman araada alaakhirata wa laha sacyaha wa mu'minun fa ulaa'ika sacyuhum mashkuura saci baa la sheegay saci mashkuur ilaahay u sacyi ninkan beertiisa inta ka soo go'da ayuu xuquuq alcibaad buu ka ilaaliye bas xaqii addoomuhu ku lahaayeen waa sadaqadda ku kaloo reer bani israa'iila ayaa mid kaloo reer bani israa'iila ka dalbay dayn dayn kun dirham kun diinaar wuxu uhi lacagta hanku amahiye xadiiskunaas waa saxiix hanku amahiye ayaa markhaatiya markaasuu ilaahay baa noo maraga buu ka yidhi kafaa billaahi shahiida buu ka yidhi markaasuu runtaas run haddaad dhimatid haddana waa dayn weeyaane ayaan u raacaa lacagtaydii kafaa billaahi wakiila ilaahay baad u raacayo iga wakiila buu yidhi markaasuu wallahi waa runta lacagtiibuu u dhiibay way kala qorteen maalintuu lacagta keenayo labada nin waxay ku kala nool yihiin laba qar oo jasiirad badbaa udhaxaysa maalintii kan daynka loo soo celinayay dhinacaa buu soo joogsaday kii kalena qarkii kaluu joogaa doontii uu raaci lahaa maalintaa maysan iman rasuulku yidhi sal alla alay kolkay gabbalkuu sii dhacay haddeetoo doon ma jirto wax la raaca ma jirto ayuu qori intuu soo qaaday ayuu dillaaciyey warqad buu ku qoray yaa rab yaa rab badda adaa abuuray dhulkii cirka adaa abuuray makhluuqa adaa abuuray walaalkayga muslimka maalintan lacagta uu idayminayey marag buu ii weyddiistay markhaati adaan kaa dhigto uu ku qancay wakiil buu ii weyddiistay adaan kaa dhigto uu ku qanacee ilaahuw maanta aniguna waa ningaa imidda baddii markab iyo doon ayaan waayoon la kulmi waayee ilaahow addoonka ammaanada iga gaadhsii buu yidhi adaa noo dhexeeye mar adiibuu ku duuduubay qorigiibuu dhexgeliyey maro kalu ku duuduubay badiibuu ku tuuray masaafada inta udhaxaysa laa nadri intay laakiin siduu doono yeela waayo inama amruhu إida araada شhayئan an yaquula lahu kun fayakuun wman ytaqi اllaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa ee ilaahay ka cabsada ee xaqa ilaahay ilaaliya xaqa bini aadamkana iska ilaaliya umuurtiisoo dhan baa ilaahayna waxaa ka dhigan afday maxaa nolosha nagu adkeeya maanta qof kasta maanta la fadhiisoo muslima wuu cabanaya madaxda way cabanayaan oo shacabkay ka cabanayaan shacabka muslimiinta way cabanayaan madaxdooday ka cabanayaan aabbuhu uu cabanaya inankuu ka cabanaya inanku uu cabanaya aabihiibuu ka cabanaya inantu way cabanaysaa hooyadeed bay ka cabanaysaa jaarku jaarkuu ka cabanayaa qaraabadu qaraabaday ka cabanaysaa qof kastii waraysa waa kaase wuxuu ku leeyay xaqaygii baa iga maqan xaqaaga ilaahay ka qaado xaqa bini aadamka laakiin iska ilaali tu'adduuna xaqa aladii calaykum wa allaha aladii lakum baa nebigu saxaabada markay weydiiyeen madaxdu hadday xaqayga qaataan balka warran markaa buu nebigu xaqay nagu leeyihiin idhinku u gudo iska ilaaliya xaqiina ilahay baa ka qaadi doone buu rasuulku yidhi ninkan inuu xaqa iska ilaaliyu halka u yimiday qorigiibuu badda ku tuuray qorigii oo biyaha dul sabaynaya ayaa xaggii kale soo gaadhay kii kale markuu waayay wax doonoo soo socota markab ayuu bal qoriga yaree badda dul socda maad iska qaadatidoo reerkaagii saxaabaha uga dhigta dacaawo jajabsadaan kolkuu qaaday reerkiibuu u geeyey uu u jajabiyey warqadiibaa ka soo baxday uu kala furay lacagtoo sideediiya yaa soo gaarsiiye yaa soo gaarsiiye ilaahay soo gaarsiiye innaku waxaan moodaynaa nidaamkan caalamka inuu kombyutar adduunyadu ku socoto waxay adduunyadu dowlada sameeyeen caalamka nidaamka ilaahay buu ku socdaa wuuna ku socon jiray wuuna ku socon doonaa laakiin dadkii nidaamka ilaahay la tacaamulaya maanta aawaya qisaskaasoo dhan nebigu wuxuu noogu sheegayaa waa dadkii nidaamka ilaahay kaga faa'iidaystay iimaan iyo alla kacabsi diin iyo taqwada innagana maanta waxaa laynagu qufulay salaaddu manfacadeedu qabriga ku sug adduunyadan shaqaa wax ku haysa shaqo waa ka dhallinyaradeennii badaha ku dhammaadeen badaha saxraag ku dhammaadeen bari dambe labadii nin isarkeen uu ku soo boodo u calacalay iga raalli ahow iga raalli ahow maalintaa baddii waan imiddo waxaan soo raacaan waayey hawalwelin hawalbahaarin ilaahay ilaahay maragga aad ka dhigateed kafiilka aad ka dhigatay ayaa ammaanadii kaa soo gudayoo isla maalintiiba lacagtii way soo gaadhay buu ka yidhi isla way soo gaadhay lacagtii qisaskaas waxaa laynoogu sheegaya qaar qur-aankaa ilaahay ku sheegay qaar nebi maxamedda axaadiista saxiixa inoogu sheegay waa maxay weeyaan waxau nebigu inaga doonayaa oo nebigu inala doonaya inaan noqonno kuwa rabbaaniyiina walaakiin kunuu rabbaaniyiin ah. maadiyiin lama noqdo maadigu waa maxay waa qof waxa u arkaya un aaminsan ka maadi baa la dha maadi waxa u arkaya unbuu aaminsan yahay rabbaaniguna waa maxay warka ilaahay nebigu ay sheegeen buu rumaysan yahay warka ilahay nebigu ay sheegeen ka inaan camalkeenna hagaajisana adduunka laynoo keenay wallaahi camalka haddaan hagaajisanno nolosheenna ilaahay baa hagaajina cumar ibni cabdilcasiis raxmat ullaahi calayh maalintuu dhimanaya xoolihiisii oo dhan u bixiyey waxaa lagu hi waad kaga tagte faqri baad kaga tagte wuxuuhi ciyaalkayga diin baan baray ilaahay baan baray oo rasuulkoogaan baray oo shareecadda islaamkaan baray oo xidhiidhka ilaahay baan baray diinta aan baray hadday qabsadaanna waa saalixiin saalixiintana ilaahay baa tawalliye buuhi arrimahooga gaajo uga yaabi maayo buuhi ciyaalkayga waayo ilaahay baan baray buui ilaaha ku xidhay buuhi ubadkayga hadday haddaan uga taga xoole buu idhi dhaxal oy faasiqiin ay noqdaanna aniga qabriga lagu weydiin maayo maxaad ugaga timida xoolaha ay ku tumanayaan la odhan maayo kulligood baa laidhi maalintuu dhimanaya waxba ugama tegin laakiin kulligood wada akhniyaa baa ilaahay ka dhigay lanna diin baa la baray inaan ubadkeenna diinta barno oon inaguna jirhkeenna diinta barnaa loo baahaya jirhkeennan jirhkeennan xubnahan gacantu axkaam bay leedahay dhegtu axkaam bay leedahay ishani axkaam bay leedahay carabku axkaam buu leeyahay calooshu axkaam bay leedahay wakhtigaadu xukun buu leeyahay inaku maanta waxaa leenahay dadku wakhtigay aflagaadayaan maanta yasubu dahra wa ana dahru baa ilaahay ina aadan baa i aflagaadeeyey oo waxay caayayaan zamankay caayayaan zamankaa iga xun zamankaa iga liita zamankaad iga jeeda zamankaa maanta aniga halkaa i dhigay zamankay caayayaan baa ilaahay yidhi zamankuna waa aniga baa ilaahay yidhi watigu ayu waa aniga baa ilaahay yidhi uqallibu leyla wاnahaar maalinta iyo habeenka ayay biluhu ka samaysmaan sanadaduna ka samaysmaan qurumuhuna ka samaysmaan saacaduhuna ka samaysmaan waxaasoo dhanna wuxuu ilaahay leeya waa aniga amarkaana iskale maalinna wax kaa bedeli mayso habeen wax kaa bedeli maayo afrika wax kaa bedeli mayso oroba wax kaa bedeli mayso lacag wax kaa bedeli mayso faqriga wax kaa bedeli maayo qabiil wax kaa bedeli maayo qabiil hoosena wax kaa naaqusi maayo ka wax waliba bedelaya nidaamka gacanta ku haya ilaahay ilaahay inaan baranno waa nagu waajib hor iimaanka barashadiisu ma waajiba ah mise waa sunne arducayn ala kulli muslim weyaan iimaanka in la bartaa arducayn weyn ala kulli muslim waa hayga ugu horeeye nebi maxamed saxaabada u baray weeyaan tacalamna aliimaan uma tacalamna alqur'aan fasdadna bihi iimaanan bay idhahdeen iimaanka ayaan barannay kadibna qur-aanka ayaa noogu xigay uma maxay sheegaysaa taraakhi zamanka iimaanka ay iyo zamanka qur ay barteen farqi baa udhaxeeya markaasay idhahdaan qur-aanka barashadiisii dambana iimaan baa looga ziyaadiyay qur-aanka waa maxay qur-aanka baa la socota salaadii soonkii zakadii sadaqadii xajkii amri bilmacruufkii deedna kadib iimaan baa nooga ziyaadi salaaday iimaankay ziyaadinaysaa soonkii iimaankuu ziyaadinayaa xajkii iimaankuu ziyaadinayaa zakaduu iimaankay ziyaadinaysaa sadaqaduu iimaankay ziyaadinaysaa xuquuqda biniaadamka aadamka oo la iska ilaaliya iimaankaagiiyo diintaadiibay ku ilaalinaysaa laakiin waxaasoo dhan maxaa ka horreeyey nebigu ummadda allah buu baray allah allah markay barteen amarka inay qaataan baa u dhib yaraatay maanta dadka muslimiintu ilaahay macrifadiisii iyadoonan qalbiga gelan haddaynan qalbiga macrifadu aynan degin waxaad arkaysaa qofki isagoo qur-aanka yaqaanaa oo salaaddiina aan tukan karayn ma dhacdo kuwa maalin qayilayo iska barjaynaya waa kan jamaacadadu dadkay ziyaartaan ma ogtaha ayaan u gallay si fiican bay noo soo dhaweeyeenoo b b c d iyo raadiyogiina way baktiyeenoo wayna dhegaysteen markaan u yar dhammaynay wacdigii een idhi dee fadhiga fadhiguna kala fiicane masaajidkeenna maryo nee raaca mid baa gacanta taagoo yidhi nebi maxamed calayhi salaau wasalaam ilaahay baa soo diray waxa lagu yidhina maad maqasheen buu yii markaasaan aamusno kuwii la barjaynayay baa yidhi war ninkani waa jaamiciyo waxbuu inii kordhina ka dhegaysta haye hanoo kordhiyo jaadka uu takhsiisan yahay sigaarkana nebiga waxaa lagu yidhi maad maqasheen bal noo sheeg fadakir inamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaytirin ilaa man tawalla wa kafar hadalkaa ka warrama dadka waani baa nebiga laga yidhi aduu waaniye uun baa tahay diinta dadka qasabka ka dhigaya ma tihin nebigii baa sidaa lagu yidhiye waad noo sheegteene qasab ha nagaga dhigine iska socda markaasay kulligood yidhaahdeen ninkaas sheekhaygu waa ninkaas shaydaan baa sheekhiina oqoontii uu hayaa laakiin taqwadii baa hoos u taal iimaankii baa daciifa annagoo jawlad bari soconna baa nin u tagnay in soomaaliya oo la yidhi ninka waa soomaali waa nin meel fadhiyo khamri cabbaaya waddannada gaalada markaasaan u tagnayoo asalaamu calaykum markaasaan alaykum asalaam aggeed ka timaadeen meesha ma miskiid baa meesha salaamu calaykum tadna leedihiin buu nagu yidhi maye dalkii baan ka imanoo qaaraddii afrikaan ka imanoo ininkaana soo buuqanoo inaad miskiidka noo raacdaan doonayno miskiidka ah diinta ayaan bar ininka buu yidhi diinba ma taqaanaane sawka ilaahay yidhi maa laa taqrabu asalaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun nisakhrana oo aayaddu daliilinaya eg macluumaadka u hayaa laakiin yaqiintiiyo iimaankii baa daciifa markaasaan ku nidhi laa baas na raac sidaa nagu raac ima raacaya buui na raac jamaacadda intii kalead soo salaamayna raac ilaahay fadligii ninkii sidii buu nagu soo raacay jamaacaddii buu la dhagaystay habeenkii buu nala seexday subaxdii markuu kacay ee khamradii ay ka bacday uu arkay miskiin laga dul eedaamayo unbuu telefoon qaatay oo wuxuu i un ayaa meeshan i keenay ii sheegay wi waan xidhibe booliis baan ugu yeedhay <laughs> wadankan haddii booliis lagugu yeedho waa khalaas waa lagula tegi wy markaasaan idhi ad cidba kuumayd naga raalliha ah, iska socow bas iska socow <laughs> markii dambe raggii noo sheegeen waxay nagu yidhaahdeen ninkan waddanka markuu soo galay caalim buu ahaa weliba masaajid wadanka ku yaallu imaamka ahaa bay nagu yidhahdeen maantana dariiquu khamriga ku cabaya macluumaadku waa shay waa gooni iimaankuna waa gooni weeyaan ummaddu maanta iimaanka hoosu yaalla iimaankeena inaan kor suuqadnaan u baahan nahay markaas sidaa darteed bay saxaabada rasuulku inay iimaanka bartaan oo iimaankooga badbaadiyaan wax walba way ka doorteen wallaahi wax walba way ka doorteen saacaddaa gaadhaan u malayn waad ma soo gaabaya kolka in yar insha allah in yar insha allah allah ina barakeeyo saxaabada rasuulka diintu markay dadaal kugu timaado noloshaada wax kasta waad u abu salama markuu hijroonayey xaaskiisii baa laga reebay uma joogsan waxay ka dhigan tahay xaaskaaga ilaahay nebiga kala dooro ilaahay nebigu doortay islaantii waa laga reebay ilmihiisiina tolkii baa la noqday isagiina madiinuu jooga sanad bay kala maqnaayeen maxay u kala maqnaayeenna diin darteed suhayb aruumi markuu ka baxay magaalada maka uu hijroonayey quraysh baa dhexda u gashay adoo sacluukoo faqiira noo timiday adoo haniya naga bixi maysid ama xoolaha halkaa dhig oo muxamed adoo faqiira ka daba teg ama lacagtaada hayso magaalada maka ku noqo wuxuu yidhi horta nin ruumiyaan ahay buu yidhi haddaad dishaan anna waxbaan liga dili sow lacagu ma rabtaan haa lacagtaydii waa tanan qaata intii kalena meel heblaayay ku aasatee kala baxo qaata nebigayga haga daba tegay ii dhaafo buu yidhi lagu imtixaamay saxaabiga waa maxay ilaaha iyo rasuulkiisaow dhinaca iyo lacagtaada kala dooro midkee buu doortay waar midkuu doortay ilaahay buu doortay iyo rasuulkiisa faqiir markiiba xoolihiisii o dhan buu dhiibay wuxuuhi dariiqay banay haddaba rasuulkii baa ka daba tegayaaye sucaal laga yidhi waa kaasi waddada mar madiine isagoona soo gaadhin ayaa qur-aanku soo degayaa wa min annaasi man yashri nafsahu ibtighaa'a mardaati illaah wallaahu ra'uufun bilcibaad magaaladii madiine markuu soo galayna rasuulkii ilaahay baa hor taaganoo leh rabixa albaycu yaa abaa yaxyaa rabixa albaycu yaa abaa yaxyaa yaa abaa yaxyaa ganacsigaa maanta ilaahay aad la gashay waad ka macaashay baayaca musharka ilaahay aad la gashay waad ka macaashay buu rasuulku leeyahay u sali rasuulkiisa lacagta iyo ilaaha iyo rasuulkiisa kala dooro lacagta iyo rasuulka waxay kala dooranayeen ilaah iyo rasuulkiisay qaadanayeen qabiilka iyo diinta islaamka kala doorana midkay qaateen midkay qaateen waadamusteen bahalkaas soomaalidu way ku dheeraysaa waa bahalka dalkeenni aan ku weynay ya allah musab binu cumayr waad garanaysaan eelaha raalli ka noqdee muqri waa ninkii ugu horreeyuu nebigu madiine u soo diray weeyaan ee qur-aanka baray reer madiina iyadoon madiine nebi maxamed uunan iman miskiinna laga dhisin waa ninkii guri guri diinta u geliyey buu ahaa ree madiina indhahooga iyo ubadkooga muscab bay ka jeclaayeen walaalkiisii ka yaraa ee hooyadii ay la dhasho u naasdaayey ayaa ku jira toddobaatankii mushrikiintaee dagaalka bader lagu soo qabtay lasoo xidhay yaana soo xidhay nin reer madiino ansaariya soo xidhoo haysta halkaa buu jiifaa muscabna saas buu u dhex socdaa ansaartii iyo muhaajiriintii waa ninkii madiine diinta gaadhsiiye weeyaan markaa markaabuu dul maro saasuu eego walaal walaalkay hooyadii baa dhashay waa kuwu naas daayay weeyaan wuxuuhi walaal xadhigu igu adkeeye ha iga dabciye ii shafaacad qaado ka dabcidha buuhi saxaabsadaan intuu eegay buuhi yaa akhal ansaari walaalkayga ansaariga reer marba nebigu hadduu nin walow ninkaad soo xidhay dadkiisaad madax furasho ka qaadanaysaan buu nebigu yidhiye kan waad ka macaashto hooyadii baa xoolo badan leh lacag badan iyo madax furasho badan baad ka qaadan doontaaye xadhigga ku adkee buu ka yidhi walaalkay adiga maaha waa kaa buu yidhi kaa diinta aan walaalo ku nahaybaa cid walba aniga iga dhow ka yidhi xadhiga ku adkay buu waa gaal weeyaan aba sufyaan oo marka aanan islaamin ayaa magaalada madiina u yimid nebiga heshiis inuu la galo inantiisii ramlata binti abi sufyaan waa zawjadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ayuu aqalkayga ku weecday wuxuu damcay gogoshii nebiga inuu ku fadhiisto waa ka hoos qaada markaasuu aabbo diintii nebi maxamed ma halkaabay ku gaadhsiisay inaad aabbahaagii ku dhalay gogasha ka qaaddo ood gogashaa yar aad weydo waxay tidhi may aabbahay baa tahay gogasha nebi maxamed waa gogol daahira adiguna mushrik nijaasaa tahay bay ku tii nijaastaan gogasha nebiga u diidanahay bay ku tii islaam muslim agtooda ilaahay agtiis diinta ilaahay rasuul yaa qiiman agtooda inankana maanta waad arkaysaan xaalkeeda inay diintu agteenna qiima yeelato ayaa doonaya ayaa u diyaara dee diinta ha ka shaqayno marka diinta shaqadeeda lagu bandhigo hor u soco waayo diintu adduunyada iyadaa kaa raaci waxba kaa raaci maayaan oo shay kasta oo maalkaaga wakhtiga iyo nafta la geliya qiimihiisaa la gartaa mobeelkaa yareed wadaarkaysid ilman yar inuu qurrad ku xaquuqa maduu ogolan muraayadaas musbaar hadduu soo qado saw xaquuqa ka warran musbaar nin baa kiilo sokora soo iibsaday magaaladuu la dhex marayaa bacduu sokorta ku sitay baad daloosantay way daadinaysaa dadkao dhan baa war sokorta abo war sokorta abo maxaa ka galaya sokorta qiimahaygaan garanaynaa lacag baa lagu iibsaday waxbay tartaayoo shaahay macaanaysaa diintii baa maanta daadanaysa oo halkaa muslimiintii markii masjidka la soo galo suuqa ku hadhaysa inta soo galaysa iyoma badan sidaa weliba idhinku waad naga fiicantihiin diintiibaa maanta dhan inaga daadanaysa inaan soo qabanna soo maaha de ma qolo keliya ku dayna mise kulligeen gacmaan isku qabsanna bal ninkiina dadaalka diinta ka wada qayb qaadan oo gacanta taag insha allah dhaxda insha allah dhaxda wakhtigan waxaad ku jirtaan ardayda iskuullada dhigatana fasax bay ku jiraan ramadaankiina waa laga baxay ijtimaacii hargeysana laba bilood iyo wax la jira inaga xiga jamaacadda waxaa la doonayaa ilaahay dartii u dhaqaaqo maalkooga naftooda ilahay dartii u bixiya laa hijrata bacda alfatxi walaakin jihaadun waniya buu nebigu yidhi markii maka loo soo hijrooday buu nebigu yidhi hijro damboo maka laga hijroonayaa way dhammaatay laakiin jihaad iyo niyad baa jirayay buu nebigu yidhi iyo niyad haddii laynaga dalba diinta inaad u baxdaan u baxa rasuulku maanta waxaa la dalbayaa in kulligeen akhyaar iyo dhallinyar iyo culamo iyo caamaba diinta dadaalkeega gacmaha isku qabsanno oo nin walba maalkiisa iyo naftiisa wakhtigiisa uu ilahay darti ugu baxo insha alla dhahda insha allah dhahda yaa diyaar ahaye gacanta waa yar hoos ba u taallaaye anu gacanta ma goosanayo jabuuti la tegi maayo way nin ole gacantiin haya istaaga dee sooma qorno bal wixii bilahan le laba bilood ama afar bilood ama bil ama afartan ayaan niyoonaya ilaahay dartii inaan u baxo waan sii niyoonayaa waan isqorayaa haddii ilaahay ii dhib yarayna waan baxayaa hadday duruuftu ii saamixi weydana niyaddaa ilaahay ii qoraya ninkiilow waan kuu ducaynaha waa ayr weyn khayr baa inaga muuqda taaga weliba insha alla maasha alla maasha alla dhahada maasha allah dhahada weliba insha alla halkaa dhexda igu toosan baa dadku yar yihiin inta kacday weli halkaa igu toosan naga dhaba ragga maasha allah haye yaalla naga badan afartan iyo laba bilood iyo bil iyo afar bilood bisha soo socota ilaa bilaha dambe ilaa ijtimaaca hargeysa ballan maahayna waa niyad weyn waa niyad haddii ilaahay ku waafajiyeyna waad baxday hadday duruuftu kuu saamixi weydana ajarka ilaahay kuu qoraya waa tijaara maca allah weeyaan man hama bixasanatin falam yacmalhaa kutibat lahu xasanatun kaamila buu rasuulku yidhi haye walaal naga farxiye allah inaga farxiye kordhiya insha allah dadkii qorayay waa laga batay maa sha allah xagga damba meel la fadhiistaba mal masaajidku waa buuxaa halkiina fadhiista iska fadhiista fadhiista bas nebiga ku salliya waa layna qoray insha allah sooma niyoodo sooma niyoodo bal wixii niyadoo gacanta ku taaga mar kale hadda way wada taageenba waa layna qoray insha allah agga sara kaameraga xagga saraa qaaday waan niyoonaynaa insha allah habeen dambe jimca habeen dambe habeen dambena markaska jimcaha ka soo qayb gala ijtimaacii hargeysana uu dhow yahay waa sebtembar baa sanadkan dib baa loo yar riixay isa soo diyaariya jamaacadada ilaahay dartii u socday inii imanaayana u nusrayo ha laga faa'iidaysto insha allah aamiin dhahda hay dad badan baa inoo duceeyeen waan u wada ducaynanaa aamiin dhahda بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مطرودا ولا محروما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين